alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma climna ma ynfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma ynfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waa darsigeennii saddex-iyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska baabu ma jaءa fi cibaadati rasuuli اllahi sala اllahu calayh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi cibaadadii nebi moxamed sala اllahu calayh wasalam cibaadadu waxay u qaybsantaa waajibaad iyo sunne wuxuu ka hadli doonaa musanifku raximah اllahu tacaala sunnayaashii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu tukanayey gaar ahaan salaatuleylkiibuu ka hadlaya waxaa ku sugan baabkan oo uu ku soo aroorinayaa afar iyo labaatan xadiis xadaanaa qutaybata qutayba ibnu saciid aburajaa albaqlaani wa bishr ibnu mucaad qaala xadaanaa abu cawaane wadaaxi bnu cabdilaahi alyashkuri can ziyaad bni cilaaqata can ilmuqiira ibnu shucba annahu qaala sallaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam muqiira ibnu shucba wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa tukaday xataa intafakhat ilaa ay barareen qadamaahu gomadihiisii labadiisii gomadood ilaa ay barareen fa qiila lahu waxaa loo yidhi atatakallafu miyaad isdhibaysaa haadaa sidaan miyaad isu dhibaysaa walxaal qad qafara allaahu laka ilaahay uu kuu dhaafay maa taqadama wixii hore maraya min dembika dembigaaga ahaa iyo wamaa ta'ahara wixii dib dhacay qaala wuxuu nebigu yidhi afalaa akuunu miyaanan ahaanin cabdan adoon oo shakuuran shukriyo ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala salaatuleylku nebiga sal ilaahay waata uu leeyahay subxaana wa tacaala wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda cibaadada marka la eegona khalqiga midka ilaahay ugu yaqaanuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innii la akhshaakum lillaahi wa atqaakum lahu ilaahay anigaa idinku cabsi badan anigaana idinku aqaana markii la fiiriyey nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh isagoo dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba la dhaafay haddana wuxuu u taagnaa cibaaduu u taagnaa ilaa gomadihii ay dildilaaceen oo ay barareen nebiga salawaatuulahi wasalaamu caleyh afalaa akuunu miyaanan ahaanin cabdan addoon oo shakuuran shukriyo ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqa xadiiska bukhaari iyo muslim tirmidi nasaa'i iyo ibnu maaja warinaya shukrigu marka wuxuu noqdaa yani ashukru bilqowli wallisaani walcamal intaba waa noqda sida ilaahay qur-aanka uu ku yidhi icmaluu aala daa'uuda shukra wa qaliilun min cibaadiya shakuur reer daa'uudow ilaahay u mahadnaqa waxaa yar adoomadayda inta shukrinaya ilaahay u mahadnaqaysa subxaanahu wa tacaala qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana abu camaar alxuseyn ibnu xuraysin ahbarna alfadlu ibnu muusa asiibani abu cabdillaahi almarwasi waa iqatun ahraja canhu xadiisahu asxaabi lkutub sit lexda kitaaba waxbaa lagaga wariya can muxamed ibni camr ibni calqamata ibni waqaas alleysi almadani waa saduuqun lahu awhaam can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf azuhri can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu ahaa yusallii mid tukada habeenkii xataa tarima qadamaahu ilaa labadiisii lugood ay barareen labadiisii gobodood qaala wuxuu yidhi faqiila lahu waxaa loo yidhi nebiga tafcalu haada ay miyaad samaynaysaa walxaal qad jaa'aka uu kuu yimi ana allaha alle subxaanahu watacaala qad qafara laka inuu kuu dhaafay maa taqadama wixii hormaray min dembika dembigaaga ahaaday iyo wamaa ta'ahara wixii dib maray qaala wuxuu nebigu yidhi afalaa akuunu miyaanan ahaanayna cabdan adoon oo shakuuran shukriyo ilaahay u mahadnaqa subxaanahu watacaala adoon shukriya afalaa akuunu cabdan shakuura miyaanu noqonayn bini aadamka kale nebigu wuxuu kaga duwan yahay salawaatuullaahi wasalaamu alayhi ku xirnaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xiran yahay mar walba qalbiga nebiga sal alla aleh wasalam waxaa ku weyn nicamta rabbi uu ugu nicmeeyey saa mar walba qalbigiisa waxaa ku weyn mahadnaq inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadceliyo celiyo afalaa akuunu miyaanan ahaanin cabdan addoon oo shakuuran shukriya ilaahay u mahadnaqa subxaana wa miyaanan ahaanayn xadiiska ibnu khusayma ibnu maaja nasaai iyo tirmidi baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ciisa ibnu cumaan ibnu ciisa ibn cabdiraxmaan arrimli qaala xadaana cami yaxya ibnu ciisa arrimliyu ciisa ibnu cumaan ibnu ciisa ibn cabdiraxmaan arrimli yani waxa weeye waa nin saduuqa ahraja xadiisahu alimaamu tirmidi faqat lixda kitaab imaamu tirmidi uunbaa wax ka wariyey yaxya ibnu ciisa arrimli altamiimi alfakhuuri isaguna waa saduuqun yukhdiu wa rumiya bitashayuc ahraja canhu alimaamu muslim waabu dawuud watirmidi wabni maaja walbukhaari fii khalqi afcaali alcibaad can ilacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash can abi saalixin samaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala annahu qaal kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaquumu midkii istaaga min alleyli ay fi leyli habeenkii buu cibaado isu taagi jiray xataa tantafika ilaa ay barareen qadamaahu gomadihiisii intay barareen ay dildilaaceen faqiila lahu waxaa loo yidhi tafcalu haada ay atafcalu haada ma sidaasaad samaynaysaa walxaal qad qafara allaahu laka ilaahay uu kuu dhaafay maa taqadama wixii hore maray min dembika dembigaaga ahaaday wamaa ta'ahara wixii dib maray waata ilahay dee qur-aanka ku yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar marka qaale wuxuu yidhi afalaa akuunu miyaanan ahaanay buu nebigu yidhi cabdan addoonoo cid dembigiisii hore iyo dembigiisii dambe la dhaafay khalqiga waxaa ka jira nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dunuubta axaadiista ku soo aroortay in yacnii dunuubta iyo gefka lagu dhaafana dhammaantood waxay tilmaamaan maa taqadama min dembihi hadda soonkoo kale man saama ramadaana iimaana waxtisaaban ghufira lahu maa taqadama min danbihi qaacida xadiisiya markaad qabsato waxa weeye maa taqadama min danbihi wamaa taahar riwaayo kastoo aad wamaa ta'ahara ku aragto waa daciif maxaa yeele mustaqbalka waxaad mudan doonto ilaahay baa og subxaana wa tacaala dunuubtaas lagu dhaafayaana waxa weeye waa dunuubta saqaa'irta ah cinda aljamhuur ee kabaa'irtu waxay u baahan tahay maxay towbad bay u baahan ibnu maaja ayaa xadiiska warinaya nuuradiin alhaysami fi lmajmaci sawaaid yani waana xadiis saxiixa xadaana muxamed ibnu bashaar xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur xadaana shucbata ibnu xajaaj alcataki can abilisxaaq camr bni cabdilaahi alhamadani asabiici waynu soo marnay sanadkan dhammaantii can ilswad ibni yasiidin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radi allaahu canha caaisha ayaan weydiiyey can salaati rasuuli illaahi sal allau aleh wasalam billeyl caaishay adigaa nooga aqoon badane bal salaaddii nebi maxamed habeenkii tukanayay nooga waran faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa nebigu yanaamu mid seexda awala leyli habeenka awalkiisuu seexan jiray markuu cishaha tukado ayuu seexan jiray uma yaquumu wuu istaagayey oo wuu soo kacayay fa idaa kaana markuu yahay min asaxri suxuurta marka la gaadho iyo hiraabta awtara waa witrinaya nebigu sal allau caleh wasalam uma ataa firaashahu firaashkiisuu tegayay gogoshiisa fa in kaana lahu hadday u sugnaatay xaajatun dan hadduu ka leeyahay ehelkiisa alama waa la kulmayey biahlihi ehelkiisuu la kulmayey macnaha xiriir gogoleed iyo jimaac buu markaas bimacnaa waxa weeye waa qasada biahlihi biljimaac ehelkiisu wuxuu ugu qasdayey xiriir la yeesho haddii damac yani markaa uu ku jiro sidaasuu samaynaya nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi fa idaa samica alaadaana aadaanka markuu maqlo aadaankii labaad weeye waaba waa boodayay nebigu fain kana junuban hadduu jinaabo qabo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh afaada alayhi min almaa biyaha ayuu dushiisa uu ku shubay uu qubaysanayay wailaa tawadaa hadii kale wuu weyse qaadanaya wakharaja ila salaati salaaduuna u baxayay nebigu sala allahu caleh wasalam xadiiskan iskama hor imaanayaan xadiiska kale ee sunnanta lagu warinay alimaam tirmidi iyo ay warinayaan kaana rasuulu ulahi sal allau aleh wasalam yanaamu wahuwa junubun min hayri an yamasa maan nebigu wuu seexan jiray isagoo janaabo qaba isagoo aan biyo taaban biyo taaban maxaa laga wadaa yacni maxmuulun cala alqusli qubayskaa lagu xambaarayaayo nebigu sal allahu aleyh wasalam xaaladihiisa iyo marxaladaha nololeed ee uu marayo xiriirka gooleed markuu xaaskiisa la sameeyo marna dee markaa uu hawsha dhammaystuu qubaysanayey marna intuu soo weyse qaato ayuu qubayskii wuxuu u dhigayey dibbuu u dhigayay marka waa yani labada xadiis waa marka waa iswaafaqsan yihiin oo xadiiska in yani la yidhaahdo waxaa ku khaldamay isxaaq baa ku khaldamay yani haddii ilaahay kurin ama qalad lagu tilmaamo waxaa ka haboon in la iswaafajiyo sida tirmidi uu yidhaahdo yarowna hada qaladan min abi isxaaq maxaa yeelay adilada la jamcin karo labada xadiisna ay saxiix yihiin culimmadu qaacida min qawaacid alfiqhi bay dhigeenoo la yidhaahdo icmaalu daliilayni wlaa min ihmaali axadihima laba daliil in lagu wada camal falo ayaa ka haboon labadii daliil mid in la tuuro oo lagu camal falo maxaa ka haboon in labada daliil laisu geeyo qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadiiskaas waxaa warinaya imaamu muslim bukhaari yani asxaabu sita dhammaantood way warinayaan lixda kitaaba xadaana qutaybatu bnu saciidin abu raja albaqlaani can malik bni anas xaa waxadaana isxaaq ibnu muusa alansaariy ahbarana macan ibnu ciisa can maalik sanadka silsiladu waxay iskaga soo dhacdaa can maalik ladaa'if xadiisiya waxaa ku jira sidaynu hore usoo tilmaannay maalik baa marna tirmidi waxaa isaga iyo maalik u dhexeeya qutayba oo keliya marna waxaa u dhexeeya isxaaq iyo macan baa u sanadka gaaban marka waxaa la yidhaahdaa alcaali sanadka dheerna maxaa la yidhaahdaa annaasil u dhaadhacay wuu degay ayb <clears throat> can mahrama ibnu sulaymaan alsadi mahrama ibnu sulaymaan alsadi almadani waa iqatun min alhamis can kuraybin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin anahu yani ibnu cabaas ahbarahu wuxuu uga waramay kurayb annahu baata inuu baryay cinda maymuunata maymuuna agteeda wa hiya maymuunana khaalatuhu habaryartiis weeye maymuunana ibnu cabaas iyo khaalid ibnulwaliid iyo waxay u ahayd raggaasoo dhan habaryar bay u ahayd ilma habaryeed bay ahaayeen qaala wuxuu yidhi fadajactu waan seexday fii cardi lwisaadati barkinta balladhkeedii baan ku seexday barkintii marka sida miiskan oo kale loo dhigo xaggan dee waxaa ka barkan nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi iyo qoyskiisiibaa ka soo barkan xaggana yaa ka barkan ibnu cabaas baa ka barkan isaguna xagga u jeeda meesha dee qolal badan iyo joodaryo badan iyo barkimooyin badan iyo ma yaaliin meesha ayb waana wiil yaroo markaa habaryar ay u tahay waan seexday buu wadajca rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahina wuxuu ku seexday fii duuliha barkinta dherarkeedii xagga dherarkaayd buu ku seexday fanaama rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay wuu seexday xata intasafa alleylu ilaa habeenkii uu barhtamiyeyoo habeenkii bartankiisii la gaadhay aw qablahu qabla nisfi leyli ama habeenka bartankiisa ka hor yacni wax yar biqaliilin wax yar ka hor aw bacdahu ay bacda nisfi leyli habeenka bartankiisa yacni ka bacdigii biqaliilin wax yar ama waxaan ku waa la gaadhay ama wax yar bay ka horraysay ama wax yar bay ka dambaysay fastayqada rasuululahi sal allau aleh rasuulka ilaahay baa baraarugay fa jacala wuxuu gudagalay suubanuhu yamsaxu nawma hurdadii inuu ka masaxayo can wejhi wejigiisa inuu ka masaxayo qofku markuu seexdo hurdadiibuu iska tirtiri ayb marka wejiguu ka masaxayo uma qara'a wuxuu akhriyay alcashara alaayaat alkhawaatiima min suurati aali cimraan tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan ugu dambeeya ayuu nebigu akhriyay ina fii khalqi asamaawaati waalard wakhtilaafi leyli wاnnahaari laaayaati liuli albaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wcla junubihim wayatafakkaruuna fi khalqi asamaawaati waalard rabbana maa khalaqta hada baila subxaanaka faqinaa cadaab annar tobanka aayadood buu ahriyay uma qaama waa istaagay suubanuhu nebigu waa istaagay ilaa shannin qarbad buu yani isu taagay qirbadda yani shanniga waxaa la yidhaahdaa qirbadda qarbadka marka laga sameeyo harag laga sameeyo weliba markuu duugoobo ayaa shanniga la yidhaha marka uu yaro cusub yahayna qirba ayaa luqada carabiga lagu yidhaha marka sibraar ama qarbad ayuu isu taagay nebigu duug ah kaasoo mucallaqin soo laadlaada waa weelkii iyo aaladii biyaha ay ku kaydsanayeen biyaha ku shubanayeen hadda aduu jirkaan iyo caagad iyo yani waxaasaa taqaan fa tawada'a ka weyse qaatay minha qarbadiibuu ka weyse qaatay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa axsana alwuduu'a weyseqaadkiibuu hagaajiyey si fiican buu u weysaystayoo weyse uu dedejinayay maahayn nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma qaama waa istaagay yusallii xaaluu tukanayo qaala cabdulaahi bnu cabaas wuxuu ihi faqumtu waan istaagay ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay cabdulaahina gurigoodii wax kaleba ugama iman waa nin yaroo dhallinyaro ah oo caqli badan aadu cilmi badan maskax badan nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh allaahuma faqihu fi diin ugu duceey inuu afcaasha nebiga koobiyeyo habeenkii wuxuu sameeyo keliya ayuu u yimo meesha usoo seexda marka bal adigu u fiirso wiil yar oo aan qayluushan oo maalintii seexan haddana habeen oo dhan soo jeedo gaadaya bal nebiga xaaladiisa iyo wuxuu sameeyo saxaabada dhaqankooda iyo cibaadadooda iyo say ugu xirnaayeen tacaaliimta diiniga iyo siday ugu dadaali jireen bay kutusaysa fa wadaca rasuululahi sal allau aleh rasuulka ilaahi wuxuu dejiye u dhigay yadahu lyumna gacantiisa midig calaa ra'sii madaxayga uma ahada wuu qabtay biudunii alyumna yacnii dhegtayda midig buu qabtay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa fatalahaa yani markaa wuu maroojiyey nebigu salawatullahi wasalamu aleh wuu jejebiyey wiil yaroo saasuu dhegta nebigu u maroojiyey salawatulahi wasalaamu caleyh fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayn ayb qaala wuxuu yidhi macan ibnu ciisa riwaayadiisa wuxuu ku yidhi sita maraatin lix jeer imise ragcadood waay lix meelood oo min laba ragcadooda waa imise waa labiyo hal witriyaa loo geyn meeqa waaye saddexiyo toban marxalad ka mida marka maraaxiishii salaatuleylka qaabkii nabi maxamed u tukan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma awtara wuu witriyey nebigu uma dajaca wuu jiifsaday uma jaa'ahu lmu'adinu mu'addinkii baa u yimi faqaama waa istaagay nebigu fasallaa wuu tukaday ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo khafiifa uma kharaja wuu baxay fa salla subxa subxii buu tukaday labada ragcadood ee khafiifka ahayna marka maxay yihiin waa labadii ragcadood ee salaada subax ka horreeye raatibad ahayd intan dambe ee uma dajaca markuu salaatuleylka tukaday buu jiifsaday ayaa yani sheekhalbaani iyo culimada qaarkeed ay shaadka xukumaan laakiin dhibba male shawaahid kale u leeyahay qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana abu kurayb waa muxamed ibn اlcala shaykhu اljamaca xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu maliix aru'aasi abu sufyaan can shucbata ibn xajaaj alcataki can abi jamra abi jamra unbaa inagu cusub nasr ibnu cimraan ayaa lay addubaci isagaa imaamku isagaan ku tilmaami doona yani waa nin mashhuurun bikunyatihi iqatun habt can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu aha yusalii min alleyli habeenkiibuu tukanayay nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh alaaa casharata ragca saddex-iyo toban ragcadood buu tukanayay koob iyo toban marka waxaa weeye waa salaadii habeenkii uu tukanayay labadan ragcadood ee kale salaadda habeenkii ma ka mid ahaayeen mise kama mid ahayn laba ragcadood baa jira oo sidaa axaadiistan inoo soo socotay inoogu iman doona salaatuleyhka intaanu bilaabin nebigu wuxuu ku bilaabi jiray laba ragcadood oo khafiifa maxay tahay xikmaddu xikmaddu waxaa weeye nafta bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa futuur iyo daal baa lagu yaqaanaa marka marka hore laba ragcadood oo khafiifuu nebigu ku furfuranayay kadibna gadaal buu yani ka dheeraynaya ragcad waliba ragcaddaas saasuu dheeraynaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim iyo nasaai baa warinaya abu yacla iyo taxaawi fi sharxi macaani alaaaar waana xadiis saxiixa xadaana qutaybatu bnu saciidin abraja albaqlani qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can qataadata bnu dicaamata saduusi can zuraarata ibni abi wfa yani ibni abi wfa alcaamiri kunyadiisa abulxaajib albasri baa la yidhaahdaa yani magaalada basra qaadigeedii weeye siqatun caabid can sacd bni hishaamin can caaisha sacd ibnu hishaam ibn abi caamir alansaari almadani waa iqatun yani ardulhindi bu yani marka baa lagu dilay duulaanno ay muslimiinta dhulka ay ku aadeen can caaisha waxaa laga wariyay ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa lam yusallii bileyli habeenkii haddaanu tukan suubanuhu manacahu yani hadduu u diido nebiga sal alla aleh wasalam min dalika ay min dalika almadkuur kaa la soo sheegay salaada habeenkii la tukanaya hadduu u diido annowmu hurda hadday u diido ow halabathu caynaahu ama labadiisa indhood ay ka qaalib noqdaan sallaa min annahaari maalinkii buu tukanayay nebigu intay casharata ragcatan labaiyo toban ragcadood buu tukanayay maalinkiibuu nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu tukanayay labaiyo toban ragcadood waxaa laga qaadanayaa xadiiska cibaadadii nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh iyo sida uu nebiga cibaadadiisu ay u badnayd camal hadduu sameeyana sida nebigu uu daa'imi jiray u joogtayn jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa haddii xisibkiisii habeenkii uu dhaafo maalintii inuu qallayn karo nebigu ah, ayaa laga qaadanaya xadiiska imaamu muslim baana macnaha ku cad nebigu wuxuu yidhi man naama ruuxii ka seexda can xisbihi xisibkiisii min alleyli habeenkii oo faqara'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri waduhri kaana kaman qara'a min alleyl salaada duhur iyo salaada subax inta udhexaysa akhriya waxay la mid tahay isagoo habeenkii akhriya oo kale xadiiska tirmidi iyo imaamu muslim iyo nasa'i baa warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu lcalaa amba'na abu usama waa xamaad ibnu usama in badan baynu soo marnay can hishaam hishaam ibnu curwa taqaanii maaha hishaam ibnu xasaan alqarduusi alsadi abu cabdilaahi albasri ahraja xadiisahu min asxaabi kutubi sita can muxamed ibnu siriin waxaa la yidhaahdaa asbat nnaasi can ibni siriin abat nnaasi can ibni siriin ibnu siriin marka laysku qabto axaadiistiisa dadka ugu xifdiga badanee yani marjica ee loo laabto yani riwaayadaha wax lagu kala rajo can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi idaa qaama axadukum markuu isu taago idaa qaama markuu istaago axadukum midkiin min alleyli habeenkii falyaftatix salaatahu salaadiisa ha ku furfurto biragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud ha ku furfurto buu yidhi nebigu salawaatulahi wasalaamu calayh ficil ahaanna nebigu waa u sameeyey qowl ahaanna ummadda wuu faray waataynu soo marnay hadda wuxuu ku furfuranayay nebigu laba ragcadood oo khafiifa xikmadda looga jeedaana waxa weeye waa khifatu almri cala nafsi wa tacawudihi cala alcamali bitadriij nafta in loo fududeeyo la jeclaysiiyo ile nafta waa la sabaansamaya ina nafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii nafta in yani lagu sabaansabo cibaadada lagu sabaansabo oo yacni si tadriijiya yani oo tartiib ah marba markaa cibaadadii loo ogolaysiiya shaydaanku ma ogola oo waxa weeye xataa labiyo tobanka ragcadood ee rawaatibta ah ee sunnayaashae la socda salaadaha waajibka la socda ayaanu kuu ogolayn wax kasta oo bangiga aakhiro kuiyo kaydka kuu sii gelaya uu kaala dagaalamaya waa in marka nafti marka la samaansabaa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlani can malik bni anas xaa waxadaana isxaaq ibnu muusa alkowsaj xadaana macn ibnu ciisa alqasaas xadaana malik can cabdillahi bni abi bakrin can abiihi cabdillahi bni abi bakr alansaari almadani alqaadi iqatun can abiihi abi bakr ibn muxamed ibn camr ibn xasm alansaari yani waa nin iqa oo caabid ah ana cabdulaahi bnu qays ibni mahrama ibn almualib ahbarahu wuxuu uga warramay can sayd ibni khaalid aljuhani wuxuu uga sheegay saxaabiga anahu qaala inuu yihi sayd ibni khaalid aljuhani la armuqanna wale u kurgale salaata rasuulilahi sal aleh wasalam salaada rasuulka u koorgalay oo fiiriya waqti safar iyo socdaal lagu guda jiray bay ahaydoo salaada nebigaan fiirinaya qaale wuxuu yidhi fatawasatu waxaan barkaday yacnii catabatahu catabadiisii yani catabadu waa meesha guriga laga galo markaa safar buu ku jiray tiindho yar oo loo dhisay irideedii iyo meeshii catabada ahayd baan barkaday buu aw fustaadahu ama tiindhadiisii waxaa ku aboon marka inaan ficlu qadarno aw catabata fustaadihi ama tiindhadiisa catabadeedii iyo albaabkii laga gelaya annaga soomaali ahaanna waaba isticmaalnaa xatabad baynu nidhahnaa xatabada guriga waa eraygii cataba oo meeshii yani caynka ayd aynu ku bedelnay xa lagu bedelay fasallaa rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuu tukaday ragcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo khafiifuu tukaday nebigu sal alla aleh wasalam uma sallaa ragcatayni dawiilatayni dawiilatayni dawiilatayn wuxuu tukaday nebigu laba ragcadood oo dheer oo haddana dheer oo misana dheer dherarkoodii buu cabiraah uma sallaa wuu tukaday ragcatayni laba ragcadood buu tukaday wahumaa labadan ragcadoodna duuna latayni labadii way ka sukayaan qablahumaa iyaga ka horreeyey macnaha salaada nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh laba ragcad weliba ragcadda ay ka horayso way ka dheerayd ragcadda dambena way gaabnayd ragcadda way gaabnayd saa darteed buu leeyahay wahumaa labada ragcadoodna duuna latayni yacnii labadii way ka sokeeyeen oo way ka hooseeyeen qablahumaa iyaga ka horreeyey uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday wahumaa labadan ragcadoodna duuna latayni labadii kuwo ka sugaya weeye qablahumaa iyaga ka horeeyey uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buudkade wahumaa labadan ragcadoodna duuna latayni labadii ragcadood kuwo ka sugaya weeye qablahumaa iyaga ka horeeyey uma sallaa ragcatayn wahumaa iyaguna duuna latayni labadii kuwo ka sugaya weye qablahumaa iyaga ka horeeyey uma awtara wuu witriyey fadalika yani madkuurkaas oo salaada nebi maxamed uu tukadaya aa ragcatan waa adood ragcadood ayuu tukaday nebigu salawaat ullahi wasalaamu aleyh imaamu muslim abu dawuud ibnu maaja iyo imaamu malik fi lmuwada intaaso dhan baa marka waa xaalad ka xaaladihii nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaana isxaaq ibnu muusa alkawsaj xadaana macan ibnu ciisa alhasaas xadaana malik macan waxaa la yidhaahdaa wa asbat nnaasi can malik maali axaadiistiisa ragga ugu yaqaane ugu xifdiga badan wa can saciid bni abi saciid almaqburi can abi salmta bni cabdiraxmaan bni cawf azuhri anahu yani salm ahbarahu wuxuu uga warramay yani saciid bni abi saciid almaqburi wuxuu uga warramay annahu sa'la caaishata caaisha inuu weydiiyey kayfa sidee bay kaanat ahayd salaatu rasuulilahi sal alla aleh wasalam fii ramadaan ramadaan marka la gaadho salaada nebi maxamed ahayd qaabkeebuu tukan jiray nebigu faqaalat caaishatu waxay tidhi maa kaana rasuulu lahi sal aleh ma ahayn rasuulka ilaahay liyaziida mid ka siyaadiya fii ramadaana ramadaan iyo walaa fii qayrihi ramadaan iyo qayrkeed ramadaan iyo wakhtiyada kale aan ramadaan ahayn kama siyaadin jirin nebigu calaa ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood kamaanu siyaadin jirin kolkolka qaarkeed way dhici jirtay inuu laba ragcadoodoo khafiifa ah intuu ku furfurto nebigu markaa koob kale uu tukado laakiin caaisha waxaa lagu xambaarayaa kama siyaadin jirin markay leedahay labadaa inaanay ku darayn caaisha waxay leedahay wa yusallii wuu tukanaya nebigu arbacan afar buu tukanaya laa tas'al ha weydiininoo cidna ha su'aalin can xusnihinna kuwa wanaagooda sida uu nebigu u wanaajinaya iyo waduulihinna dherarkooda yacni xad ma sida nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo qur-aan akhriyayo ku tukanaya sida uu ugu tadaburayo iyo mudada uu taagnaanayo salaada sida uu u qurxinayo cidna ha weydiinin bay leedahay maxaa yeelay khalqiga yacnii ilaahay subxaana wa tacaala ruuxa ugu yaqaanaa yuu ahaa nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh uma yusallii wuu tukanaya arbacan afar buu tukanaya laa tas'al ha su'aalinu ha weydiinin can xusnihinna wanaagooda iyo waduulihinna dherarkooda uma yusalii salaasan saddex buu tukanayay qaalat caaishatu waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahiow atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tuutira intaadan witrin ka hor miyaad seexanaysaa rasuulka ilaahayow marka dhaqanka caaisha dee basharka ay ku taqaano bay uula tacaamulaysay nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu nebigu yidhi inna caynaya labadayda indhood tanaamaani way seexdaan laakiin walaa yanaamu qalbi qalbigaygu ma seexdo qalbiga waan ka soo jeedaa muuqaalka guud indhuhu haba seexdeene aniga dareenkayga iyo qalbigaygu waa joogaa waa khasaa'is gaara wa hada min khasaa'isihi shariifa oo nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh ilaahay uu ku gaar yeelay maxaa qalbigii waa loo waxyoon qalbiga marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar walba uu soo jeedaa imaamu muslim iyo nasaa'i baa warinaaya fii sunan ilkubra iyo tirmidi waana xadiis saxiixa waxaa laga qaadanayaa xadiiska salaada taraawiixda iyo qaabka loo tukanayo inay bannaan tahay afar ragcadood in la israaciyo labalaba ragcadood in la israaciyo lix ragcadood in la israaciyo sideed ragcadood in la israaciyo sidoo kale saddexda witriga in la israaciyo in xabad gooni loo gooyo labana gooni loo gooyo intaba inay bannaan tahay waa qaab tanawuc ah oo nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu caleyh uu ibn xadaanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadaanaa macan ibnu ciisa alhasaas xadaanaa malik ibnu anas alasbuxi imaami daari lhijra can ibni shihaabin maxamed ibni muslim ibni shihaab can curwata bni zubayrin can caaisha radi allahu canha ana rasuul lahi sal alay waslm rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenkii ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood buu tukanayay nebigu yu'tiru xaaluu ku witrinayo minhaa biwaaxidatin minhaa xaalay ka mid tahay koob iyo tobanka ragcadood biwaaxidatin mid ka mid ah yacnii hal ragco xaaluu oo uu ka faaruqo minha yani ay min asalaati salaaddii markuu ka faaruqo iddajaca wuu jiifsanaya nebigu calaa shiqihi alyman dhankiisa midig buu u jiifsanaya nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh tirmidi iyo bukhaari iyo muslim baa warinaya iyo abi daauud ayaa warinaya idijaaca yacni nebigu markuu salaada salaatuleylka tukaduu seexan jiray dhinaca u seexan jiray ayaa sheekh albani sidayn hore u sheegnay wuxuu leeyay hadihi riwaaya shaad waalmaxfuudu inamaa huwa bacda sunnati alfajri sida la xifdisan yahee la yaqaano muxadisiintu ay yaqaaniin waxa weye wakhtiga nebi maxamed uu seexanayay waa labada ragcadood ee sunnaha ah markuu tukado ee salaada subax ka horeeya iyo salaada subax intaa u dhexeeya buu iskala yaro bixin jiray farqiga marka labada riwaayadood udhexeeya waxa weye salaatuleylka markuu tukaduu dhinaca dhigi jiray iyo maahee salaatuleylka maahe markuu labada ragcadood ee subaxa ka horeeya yani markaa uu tukado ayuu dhinaca dhigi jiray xadaana hanaadi bnu sari abu sariy lkuufi qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaymin can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan can ibrahim ibnu yasiid anaqci can lswad ibni qays aswad ibnu yasiid anaqci can caaisha qaalad waxay tihi kaana rasuulu lahi sal lla aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu yusalii mid tukada min alleyli habeenkii tisca ragcaatin sagaal ragcadood buu tukanayay waa waqhtiyada nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh uu tukanayay mid ka mida ah. maxaa qofku waxay ku xidhan tahay nashaadka iyo firfircoonida qofkaay ku xidhan tahay habeen waxaa laga yaabaa inaad nashaadsantaha koob tukato habeen waxaa laga yaabaa yanii inaad sagaal tukato inaad toddoba tukato waxaasi waa yani tanawuc baa la yidhaahdaayo waa nooc ruuxa muslimka shareecadeennu waxyaabaha ay la gaar tahay ee ugu jidaynayso cibaadadii iyo daacadii in ruuxii muslimka aanu ka hadhine marba awoodiisa iyo tabartiisu heerka ay joogto inuu daacadii iyo khayraadka iyo cibaadadii uu kaga qayb galo xadiiska bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo qayrkoodba way warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu musanna abu muusa albasri shaykhu ljamaca xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur ahbarna shucbata ibn xajaaj alcataki can بن ibni mura ibni cabdilaahi aljumali horeyn u soo mar can abi jamrata can rajuli nin wuxuu ka warinayaa min alansaari can rajuli nin wuxuu ka warinayaa min bani cabasin can xudayfata ibnu lyamaan anahu qaala inuu yidhi xudayfa ibnu lyamaan annahu sallaa wuu la tukaday maca rasuuli ilahi sal alla aleh waslem qaale wuxuu yidhi falammaa dahala markuu galay suubanuhu fii salaati salaaddii markuu galay buu qaale wuxuu yidhi allaahu akbar dulmalakuuti waalkibriyaai waalcadama ilaahay baa weyn dulmalakuuti malakuutka yani midka u saaxiibka ah wey mulkiga iyo maamulka adduunka midka iskale wey qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa ayib waljabaruuti bay yani nusqooyinka qaarkood ay ku darayaan waljabaruut min aljabri baa laga keenay wahuwa alqahr waa midka addoommadiisu yacni amarkiisa iyo xukunkiisa iyo qahrigiisa ay ku hoos jiraan oo marna aanay ka baxay wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi walkibriyaa'i kibriyaagu yani u sugnaaday weeye iyo weynaanshuhu kibir ilaahay baa iskale subxaana watacaala sifaadkanna waxa weeye dhammaantood waxa weeye waa tanazuh can kulli naqsin maca kamaali daati wa jamaali sifaat waa nusqaan iyo dhimanaansho oo dhanba ilaahay laga nasahaya ayadoo loo sugayo alle subxaana wa tacaala sifaat kama yani dhamaystiran ilaahay loo sugayo subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi uma qara'a wuxuu akhriyey nebigu albaqara suurat lbaqar u uma rakaca wuu rukuucay fakaana rukuucuhu rukuucdiisu waxay ahayd naxwan min qiyaamihi istaagiisa mid la mida ah. wa kaana wuxua yaquulu ku yidhahda markuu rukuucaya subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim uma rafaca ra'sahu madaxiisuu koru qaaday oo rukuucdiibuu ka soo toosay wa kaana qiyaamuhu qiyaamkiisa iyo ictidaalkiisuu ahaa naxwan mid ku dhow min rukuucihi rukuucdiisa mid ku dhow ku yidhaahda lirabiy alxamdu lirabbiy alxamdu rabbi buu mahadinaya subxaana wa tacaala uma sajada wuu sujuuday fakaana sujuuduhu sujuudiisu waxay ahayd nebiga naxwan mid ku dhow ama leeg bay ahayd min qiyaamihi istaagiisa wa kaana wuxuu aha markuu sujuuda yaquulu ku yidhaahda subxaana rabbiy alclaa subxaana rabbiy alaclaa uma rafaca ra'sahu madaxiisuu koru rukuucdiibuu ka soo toosay yani sujuuddiibuu ka soo toostay nebigu fa wuxuu ahaa maa bayna sajdatayni labada sujuudood inta udhaxaysa yacnii naxwan mid ku dhow ama leeg bay ahayd min asujuudi sujuudda mid leeg wa wuxuu ahaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh yaquulu ku yidhaahda yacnii labada sujuudoo dhexdooda wuxuu odhanayay rabbi qfirlii rabbi qfirlii xataa qara'a ilaa u akhriya albaqara wa aali cimraana wاnnisa'a wاlmaa'ida aw ilancam shantaa suuradood ee qur-aanka ugu dheer afar ka miduu akhriyay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shucbatu shucbe huwa aladii midka weeye shaka shakiyey fi lmaa'idati walancaam shucba wuxuu ka shakiyey suuradan dambe ma ahayd nebigu uu ku tukanayay mise ancaam bay ahayd ayib qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu xamsa abuu xamsa ninka la yidhaahdo ismuhu waa dalxa ibnu sayd wa abu jamra adubci ismuhu waxa wey waa nasr ibnu cimraan sidaynu soo mar xadiika abu daauud baa warinaya fii sunanihi sidoo kale tirmidi ayaa warinaya imaam axmedna fii musnadihi buu ku warinaya musnadka jamaacada shucayb arnauud uu hogaaminayee taxqiijisay way saxiixiyeen sidoo kale haddii ilaahay ku roon yahay nasai baa warinaya iyo tirmidi ayaa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abubakr ibnu naafic albasri abubakr ibnu naafic albasri waa muxamed ibnu axmed ibnu naafic alcabdi ninka la yidhaahdo awowgii baana loo nisbeeyaa waa saduuq ahraja xadiisahu alimaamu muslim wtirmidi wanasaai xadaana cabdusamd ibn cabdilwaris cabdusamd ibn cabdilwaris ibnu saciid alcambari waa saduuqun ahraja canhu xadiisahu asxaabi lkutub sita can ismaaciil ibni muslim alcabdi abu maxamed albasri iqat ahraja xadiisahu imaamu muslim wtirmidi wanasaai can abilmutawakil abilmutawakil waa caliy bni daauud annaaji waa mashhuurun bikunyatihi wa iqatun ahraja xadiisahu asxaabi lkutub sit can caaisha waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi qaama rasuulu lahi sal l aleh waslm rasuulka ilaahay baa istaagay biaayatin aayad buu isku taagay nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh oo habeenkii uu ku tukanayay aayaddaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mid leylatan habeen hal habeen oo dhan wuxuu ku taagnaa nebigu uu celcelinayay hal aayadood buu nebigu yani ku tukanay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fa fainaka anta alcasiisu alxakiim allow haddaad cadaabto waa addoommahaagii haddaad u dambi dhaaftana alle awoodoo qaaliba oo cid walba ka adagoo murti badanoo afcaashiisa iyo aqwaashiisu ay murti iyo xikmad ku dhisan tahay shay walbana meesha ku habboon dhigaa tahay aayaddaasuu akhriyayay nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayhi oo aad ugu celcelinayo biha yaquumu wa biha yarkacu wa biha yasjudu bay riwaayadu tiraha hal aayadood keliya marka in salaatuleylka ruuxu uu ku tukan karo oo macnaheedu aanay ahayn inaanu qur-aankii isagoo qur-aankii garanayoo xifdisan hal aayad inuu ku tukan karo ayaa laga qaadanaya rukuucda iyo sujuudda ma ku ahrinayay ilaa wuu celcelinayay riwaayadan waxaa ku sugan biha yaquumu wa biha yarkacu wa biha yasjud haddii layihaha rukuucda iyo sujuudda yani ayuu ku ahrinayay xadiisku markaa wuxuu ka hor imanayaa xadiiska cali bni abi aalib ee uu leeyahay nahanii rasuulu lahi sal allau aleh wasalam an aqraca raakican aw saajida nebigu wuxuu iga reebay anigoo sujuudsan ama rukuucsan inaan wax aqriyo alaa wa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajidan labada riwaayadood culimadu marka waxay isku waafajiyeen waxay isku waafajiyeen waxay yidhahdeen falkan uu nebi moxamed sameeyey waxa weeye mafhuumka laga fahmaya waxa weeye annahu libayaani annahyu litanziih xaaraan aanan ahayne ay tansiih tahay macnahaas laakiin waxaa ka habboon macnaha mulla caliyulqaari uu tilmaamay fii sharxi shamaa'ilka uu ku tilmaamayoo uu leeyahay kaana yarkacu wayasjudu waxaa loo jeedaa aayadda muqtadaheeda waxa aayaddu ay keensanayso oo maqfiradii iyo dembidhaafkiiya ayuu ku rukuucayay nebigu salawatullahi wasalamu aleh ku sujuuday allaahuma qfir warxam ummatii walaa tucadibhum fainahum cibaaduka waqfir lahum fainaka anta alcasiisu alxakiim sidaasuu lahaa waana macno fiican macnahaas qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu haylaan abu bakr almarwasi xadaana sulaymaan ibnu xarbi alwaashix xadaana shucbat ibnu xajaaj alcataki can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan can abi waa'il shaqiiq ibnu slm can cabdilaahi bni mascuudin qaala sallaytu leylatan habeen baan la tukaday maca rasuulilahi sal aleh waslm rasuulka ilahi la jirkiisa falam yazal kamaanu suulo nebigu qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan hamiyey biamrin arinoo suu'in xun ilaa arrin xun aan hamiyey macnaha salaaddii nebigu way dheeraatay saxaabigiina yacni salaadan dheer xoogaa dhibbay ku noqotay qiila waxaa la yidhi wamaa hamamta bihi maxaad hamide waxa xune aad hamiday muxuu yahay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan hamiyey oo qalbigayga waxaa ku soo dhacay an aqcuda inaan fadhiisto wa adaca nabiya sal alla aleh wasalam aan iskaga tago inaan intaan iska fadhiisto kadibna intaan salaamo naqsado aan iska tagoo danahayga qabsado ayaa qalbigay kusoo dhacday oo fiirsada marka salaadu waa sunne soo waajib maaha sunne w salaad inuu ka tago oo yani marka intuu salaamo naqsado oo nebigiiyo tukanaya uu ka tago ayuu saxaabigu wuxuu ka cabiray arin xun oo fool xun inay tahay meesha ku jira marka selafku ridwaanullaahi calayhim iyo saxaabadu sida ay cibaadada u dhadhansanayeeno siday cibaadada u dhadhansanayeenoo khalqigan iyo jiilka nebi maxamed uu barbaarinaya ceelkaa saafiga uu ka waraabinayay waxay la noolaayeen alle subxaana wa tacaala bay la noolaayeen qur-aankan iyo cibaadaadkan iyo daacadan waxaana qalbigooda ku weyna iimaanka qalbigooda ku jiraa u dhandhamaya laakiin annaga iska taqliid bukhaari iyo muslim iyo ibnu maaja iyo axmed baa warinaya xadaana isxaaq ibnu muusa alansaariyu alkowsaj xadaana macni ibnu ciisa qaala xadaana malik sanadkan in badan baynu soo marnay tirmidi waxbuu ku wariya can abi nadar iqatun sabti ahraja xadiisahu asxaabi kutub sit can abi slma bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri can caaisha ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana waxaa yusallii mid tukada jaalisan ay xaala kownihi jaalisan isagoo fadhiya fadhi buu ku tukanaya fa yaqra'u wuu ahrinayay qiraa'adii buu ahrinayay walxaal huwa isaguna jaalisun mid fadhiya uu yahay ka hadho qadru maa shay qadarkii oo yakuunu ahaanaya alaaiina ow arbaciina aaya qadar soddon aayadood ama afartan aayadood markay qiraa'adiisii ka harhsan tahay ayuu qaama istaagayey faqara'a uu akhriyay nebigu salawaatuulahi wasalaamu calayh wa huwa qaa'imun isagoo taagan uma rakaca wuu rukuucay wasajada wuu sujuuday uma sanaca wuu sameeyey nebigu intaa ka gadaal fi rakcati aaniyati ragcaddii labaad mila dalika sidaasoo sameeyey macnaa ragcadii hore wixii uu ku sameeyey ayuunbuu ku sameeyey xaaladaha nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh markuu salaada tukanayo axaadiista nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh marka la fiiriyo dhowr xaaladood bay ahaayeen inuu salaada nebigu istaag uu ku galo oo istaag uu ku dhammaysto inuu fadhi uu ku galo oo sidaa daraadeedna fadhi uu ku dhammaysto xaaladda saddexaad inuu fadhiisto nabigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh uu fadhi salaadii uu ku galo afartan aayadood ama soddon aayadood markay u harsan tahayna sida xadiiskani inoo tilmaamayo uu istaago oo aayaadka hadhay uu ku dhammaysto maxay istaaguu ku dhammaysto xaaladaha marka nebiga salawatulahi wasalaamu calayhi saasay ahaayeen xaalad walbana meesheedaa lagu ilaalinayo xadiiska imaamu tirmidi iyo abu daauud bukhaari muslim ibnu maaja iyo nasaai umuhaatu sita dhammaantood way wariyeen xadiiskan qala alimamu raximah llahu tacala xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qala xadaana hushaym ibnu bashiir anba'na khalid alxadaa yani khaalid ibnu cabdilaahi alxadaa aynu soo marnay khaalid kaboolayaasha ayuu la fadhiisan jiray isagu kaboole maahay can cabdilaahi ibni shaqiiq qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha ayaan weydiiyey can salaati rasuuli illahi sal alla aleh wasalam caaishay salaaddii nebi maxamed iiga can tadawucihi sunnihii nebi maxamed iiga waran faqaalad waxay tidhi kaana wuxua nebigu yusallii mid tukada leylan dawiilan habeen dheer qaa'iman istaag buu ku tukanaya wa leylan dawiilan habeen dheerna qaacidan yacni xaala kownihi qaacidan isagoo fadhiya fadhi buu ku tukanaya fa idaa qara'a markuu akhriyo walxaal huwa isaguna qaa'imun mid taagan uu yahay rakaca wuu rukuucayay wa sajada wuu sujuudayay wa huwa isagoo taagan manaistaagbuudhammaysanawaidaa qaraa hadduu ahriyo qiraa'adii uu bilaabo walxaal huwa isaguna jaalisun mid fadhiya uu yahay rakaca uu rukuucaya nebigu wasajada wuu sujuudayay walxaal huwa isaguna jaalisun u fadhiyo marxaladana fadhi buu ku dhameeyey xadiiska tirmidi imaamu muslim abu daauud ibnu maaja iyo nasaai ibnu khusayma warinaya waana xadiis saxiixa ardii imaamu muslim lagu tilmaamo uma baahna tahriij xadana isxaaq ibnu muusa alansaari qaala xadana macni bnu ciisa alqasaash xadana malik can ibni shihaabin can saib bni yasiid can mudalib bni abi wadaaca asahmi saib bnu yasiid ibnu saciid ibnu samaamata alkindi yani waa saxaabiyun saqiir axaadiis qaliiluu leeyahay wuxuu isaguna ka warinayaa mudalib ibnu wadaaca saxaabiga layaha asahmi wuxuu islaamay yowma alfatxi magaalada madiinuhu degay waxaa wax ka wariya ahraja xadiisahu imaamu muslim wa asxaabi sunani larbaca can xafsata sawji nabiyi sal alla aleh wasalam xabse oo xaaskii nebiga ahayd waxaa laga wariya annahaa qaalat inay tidhi maa ra'aytu maanan arag rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay oo sallaa tukaday fii subxatihi sunnihiisa qaacidan fadhi ku tukaday xataa idaa kaana ilaa uu ka ahaaday qabla wafaatihi dhimashadiisii ka intaan la gaadhin bicaamin hal sano ka hor intaanu dhiman hal sano ka hor wixii ka horreeyey nebi maxamedoo salaad fadhi ku tukanaya ma arag laakiin wakhtigii dama arkay fa innahu kaana wuxuu nebigu yusallii mid tukada fii subxatihi yacnii sunnihiisa ku tukanaya qaacidan fadhi ku tukanaya wa yaqra'u wuu akhrinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bisuurati suurad buu akhrinayay wa yuratiluhaa wuuna kala dhigdhigayay suuraddaas xataa takuuna ilaa ay haato adwala mid dheer min adwala minhaa midda iyada ka dheer yacnii mid ka dheer ilaa ay u waxaa laga yaabaa suurat lmu'minuun inay yani ku dhowaato suuratlbaqara ay ku dhowaato kala dhigdhiga iyo waana dee qur-aan nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu aleyh uu ahriyayoo kala dhigdhigayo uuna ku camal falayo waratil qur'aana tartiilan baa la subana wata qur-aankan dareeriskee duruurixiiska innagu aynu dareerayno tirmidi iyo axmed iyo muslim iyo nasaai baa warinaya waxaa laga qaadanaya marka axaadiistaasoo dhan waa cibaadadii nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi waa baabka u guntay xadaana alxasan ibnu muxamed azacfaraani xasan ibnu muxamed azacfaraani abu caliy albaqdaadi waa iqat min asxaabi shaafici raja canhu xadiiahu albuhaariy waasxaabi sunan arbaca xadaana xajaaj bnu muxamed xajaaj ibnu muxamed almisiisi alacwar abu muxamed baa loo yaqaana waa iqatun sabti ikhtalada fii aakhiri cumrihi ahraja xadiisahu asxaabi kutub asit can ibni jurayjin cabdilcasiis bni cabdilmalik ibni jurayj waa macruufa qaala ahbaranii cusmaan bn abi sulaymaan cusmaan ibn abi sulaymaan ibn jubayr ibn mudcim alqurashi almaki iqatun ahraja canhu lbukhaariyu tacliiqan wlimaamu muslim wtirmidi fi shama'il wnasa'i wbni maaja ana abaa salamta ibna cabdiraxmaan ahbarahu wuxuu uga warramay ana caaishata caaisha radia allahu canha ahbarathu inay uga warrantay ana nebiy sal alla leh wasalam nebigu lam yamut inaanu dhiman xataa kaana ilaa u ahaa akharu salaatihi salaadiisa inta badan ilaa ay ahayd walxaal huwa isaguna jaalisun mid fadhiya uu yahay nebi maxamed ma dhiman ilaa salaadiisa sunnaha inta badan fadhi uu ku tukanayay qal imam raximh اllah tacalى xadana axmed ibn manic albaqwi qala xadana ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu ibrahim ibn miqsam ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan yani hooyadiisaa loo nisbeeyey inkastuu isagu ka xanaaqi jiray haddana waa magac mashhuur uu ku noqday oo muxadisiintu walidaalika shaafici waa iska ilaalin jiro wuxuu odhan jiray alladii yuqaalu ibnu culaya kan ibnu culaya lagu sheego can ayuub bni abi tamiimata asakhtiyaani can naafici mowla bni cumar can ibni cumara radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu maca nebiyi sal alla aleh wasalam nebigaan la tukaday ragcatayni laba ragcadood oo qabla duhri duhurka ka horeeya iyo wa ragcatayni laba ragcadood oo duhurka ka dambeeya iyo waragcatayni bacda almaqribi laba ragcadood oo ka dambeeya fii beytihi gurigiisa oo ku tukaday iyo waragcatayni laba ragcadood bacda alcishaai cishaha ka dambeeya kaasoo fii beytihi gurigiisa uu ku tukaday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkan ibnu cumar wuxuu inoogu tilmaamayaa sunnayaashii raatibada ahaa ee ka horreeyey salaadaha ka horreeyey ama ka dambeeyey ayuu inoo tilmaamayaa marka laba ragcadood duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo laba maqribka ka dambeeyaoo nebigu gurigiisa uu ku tukan jiray iyo laba ragcadood oo cishaha ka dambeeya yacnii ayuu tukanayay maxaa maqan labadii ee subaxa yacni markaa ka horreeyey ee ayaa maqan labadaa ragcadood ee subaxa ka horreeyeyna dee nebigu guriguu ku tukanaya gurigu ku tukanaya isagu maan arag gadaal sida uu riwaayada dambe inooga keeni doono xafsaa ii sheegtay walaashaybu odhanaya wakhtiga anigu nebiga lama kulmi jiro xadana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadana ismaaciil ibnu ibrahim xadana ayuub ibn abi tamiimat sakhtiyani can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaala bni cumar wuxuu yidhi waxadaatnii xafsatu waxay ii sheegtay ana rasuulalahi sal aleh waslm rasuulka ilaahi kaana inuu an yusalii mid tukada ragcatayni laba ragcadood buu tukanayay xiina yalucu lfajru yani fajrku markuu dilaaco oo soo baxo oo wayunaadii uu dhawaaqo almunaadii midka dhawaaqaya muadinku markuu aadaamo qaala ayuub wuxuu yidhi uraahu waxaan u arkaa yacnii naafic inuu yidhi qaala inuu yidhi khafiifatayni yusallii wuu tukanaya ragcatayni khafiifatayn waa labada ragcadood ee sunnaha ee salaadda subax ka horeeya laba ragcadoodoo sunno ah oo markaa khafiifa ayuu tukanaya bukhaari iyo muslim tirmidi ibnu maaja iyo qayrkood baa warinaya qaala imaam raximah llahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciid aburaja albaqlani xadaana marwan ibnu mucaawiya alfazari waynu soo maray can jacfar ibnu burqaan abu cabdilaahi alraqi waa saduuqun yuhimu min xadiisi zuhriy ahraja xadiisahu albukhaariyu fi afcaali lcibaad wa muslim waasxaabi sunan arbaca can maymuun bni mihraan aljasri abu ayuub ahraja xadiisahu imaamu muslim waasxaabi sunan اlarbac wlbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad can ibni cumar cabdilahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xafidtu min rasuuli illahi sal allahu aleh wasalam nebi maxamed waxaan ka xifdiyey amaaniya ragcaatin siddeed ragcadood baan ka xifdiyey ragcatayni laba ragcadood oo qabla duhri duhurka ka horeeya iyo iyo waragcatayni laba ragcadoodoo bacda almaqribi maqribka ka dambeeya iyo waragcatayni laba ragcadood oo bacda alcishaai cishaha ka dambeeya qaala bnu cumar wuxuu yidhi waxadaatnii xafsatu waxay ii sheegtay biragcatay alkhadaati labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya ayaa ii sheegtay walam akun maanan ahayn anigu araahumaa mid arka nbigaaraahumaa mid arka yanii araahumaa mid arka labada ragcadood ku arka min anabiyi sal alla aleh wasalam maxaa yeele nebigu guriguu kusoo tukanayay anigu mid arka maanan ahayn bukhaari baa warinaya yani sidoo kale alimaam tirmidi baa isaguna warinaya waana xadii saxiixa marka haddaynu ku dul istaagno rawaatibta sunnayaasha raatibada ahi waa labaiyo toban waxay u qaybsamaan sunan rawaatiba oo markaas salaada ka horeeya ama ka dambeeya iyo sunno mutlaqoo khayrbad si looga jeedo iska furan sunnayaasha marka raatibadaa waxa weeye waa labayo tobanoo laba ragcadoodoo salaada yani subax ka horeeya iyo laba ragcadoodoo duhurka ka horeeya iyo laba ragcadoodoo duhurka ka dambeeya laba ragcadoodoo maqribka ka dambeeya iyo laba ragcadoodoo cishaha ka dambeeya labaiyo tobankaas ruuxu hadduu daa'imana nebigu salawatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi labaiyo toban ragcadood ruuxii tukada bana allaahu lahu beytan fi ljanna baa ilahay uga dhisa guri baa ilahay jannada uga dhisay xadaana abu salma yaxya bnu khalaf qaala xadaana bishr bn lmufadal can khaalid alxadaa can cabdilaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha ayaan weydiiyey su'aalay can salaati rasuuli illahi sal alla aleh wasalam qaalad waxay tidhi kaana yusalli mid qabla duhri duhurka ka hor buu tukanaya nebigu ragcatayni laba ragcdo wa bacdaha duhurka gadaashiisana ragcatayni buu tukanaya wa bacda almaqribi maqribka gadaashiisana sintayni laba ragcadood buu tukanaya wa bacda alcishaa'i cishaha ka gadaalna ragcatayni laba ragcadood buu tukanayay wa qabla alfajri salaada subax ka horena sintayni laba ragcadood buu tukanayay nebigu sala allahu caleyh wasalam annagana dee walakum sheekh naasir saxiixada ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibn musanى abu muusa albasri qala xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur can shucbata ibn xajaaj alcataki abulbistan can abi isxaaq asabiici qaala wuxuu yidhi samictu caasim ibnu damra caasim ibnu damra ayaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh sa'alnaa caliyan cali baanu weydiinay radia allaahu canhu can salaati rasuulillaahi sal alla aleh wasalam min annahaari salaaddii nebi maxamed maalinkii uu tukanayay bal nooga warrambaan qaala cali wuxuu idhi innakum idinku laa tudiiquuna daalika arrinkaa ma awoodaan ma kari kartaan qaala wuxuu idhi qulnaa waxaanu nidhi man adaaqa ruuxii awoodee mina annaga naga mida daalika arrinkaas sallaa wuu tukanay bal adigu nooga war adigu ma awoodaan tan intaad joojiso ruuxii awoodi karay annaga naga midii wuu tukane salaaddii nebi maxamed maalinkii adigu noo sheeg qaale wuxuu yidhi kaana wuxua nebigu idaa kaanat ishamsu qoraxdu markay tahay min haahuna halkaas dhanka bariga markay qoraxdu ay ku beegan tahay ka hay'atiha qaabkeedii yacnii meeshii bariga ay ka joogtay min haahunaa xaggan oo dhanka galbeedka ah ay ku beegan tahay cinda alcasri casrka agtiisa sallaa wuxuu tukanaya nebigu ragcatayni laba ragcadood meesha saacadi ma jirto qiyaasta marka waxa lagu qiyaasanaya waxay ahayd hooska iyo iyo haddii ilaahay kuu run yahay isbeddelka ku imaanaya cadceedda iyo qoraxda ku imaanaya muuqaalkeeda meesha ay dhanka bari markay joogto iyo dhanka galbeed markay joogto kaasuu marka tusaale ku bixinaya waidaa kaanat ishamsu qoraxdu markay tahay min haahunaa yacnii xaggaas oo dhanka bari ah ka hay meesheedii oo min haahunaa dhankan galbeedka ah cinda duhri duhurka agtiisa sallaa wuu tukanaya afar buu wa yusallii wuu qabla duhri duhurka hortiisana arbaan afar buu tukanayay wa bacdaha duhurka ka gadaalna ragcatayni laba ragcadood buu tukanaya wa qabla alcasri casarka ka horna wuxuu tukanaya arbacan afar buu tukanayo yafsilu uu ku kala saarayo baynahunna afartaa dhexdooda yacnii kullu ragcatayni laba ragcadoodoo kasta wuxuu ku kala saaraya bitasliimi salaamid uu salaamayo cala almalaa'ikati malaa'igta almuqarabiina ilaahay loo dhoweeyey iyo wnebiyiina nebiyada uu salaamayo iyo waman tabicahum ciddii raacday oo min almuminiina muminiinta ka mida ah iyo wlmuslimiina muslimiinta ka ah. intan dambe casarka ka hor buu wuxuu tukanaya afar buu tukanayay ayaa culimmada qaarkood ay ishkaal geliyeen waxaa ka mid ah culimmada ishkaalka gelisay sheekh alislaam ibnu taymiya sida ibnulqayim uu ka soo naqliyo zaadulmacaadka fii hadyi khayr alcibaad mujalladka koowaad safxadda siddeetanaad wuxuu yidhahdaa wa ama alarbacu qabla alcasri falam yasix canhu calayhi asalaatu wasalaam fi fadliha shayun ilaa xadiisu caasim ibnu damura wasamictu shaykh alislaam ibnu taymiya an maqlay yunkiru hada alxadiid wayadfacuhu jidda wayaquulu inahu mawduuc wayadkuru can abi isxaaq aljawsajani inkaarahu wallahu aclam shekhulislaam ibnu taymiyaoo durayaan maqlay buu yidhi oo le xadiiskaasi mawduuc buu u dhow yahay laakiin caasim ibnu damura keligii lamaanu gooni noqone axaadiis kaloo shawaahidoo u markhaati kacaysuu xadiisku yacnii waxaana ka mida lafdiga raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan ilaahay ruux ha u naxariisto casarka hortiisa afar ragcadood tukaday ayuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh amaa casarka gadaashiisa in sunno la tukado ayadu yacni markaa shay nahyi baa ku soo arooray amaa casarka hortiisa nebigu wuxuu yidhi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan xadiiskaas qala alimaam raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi salaati duxaa wuxuu baabu yahay wixii ku yimi salaada barqinkii la tukanayo ee axaadiista ku saabsan nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaada ma tukan jiray mise ma tukan jiray xadaana maxamuud ibnu haylaan abubakr almarwasi xadaana abu dawuud adayaalasi sulaymaan bnu jaaruud abarana shucbata bn xajaaj alcataki can yaziid arashki waa yasiid ibn abi yasiid adubaci waa nin iqa oo caabida sanadka isagaa inugu cusub ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi sit qaala wuxuu yidhi samictu mucaadat alcadawiya gabadha layidhaahdaan maqlay qaalat iyadoo leh qultu licaaisha caaisha waxaan ku yidhi akaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu ma aha yusallii mid tukada adduxaa duxada salaada barqinkii la tukanayo nebi maxamed ma tukan jiray qaalat waxay tidhi nacam haa arbaca ragcaatin afar ragcadood buu tukan jiray wayasiidu wuu siyaadin jiray maa shaa allaahu ilaahay subxaana wa tacaala intuu doonana wuu ku siyaadin jiro afarta ragcadood hadduu doono wuu ka badin jiray muslim ibnu maaja iyo tirmidi baa warinaya qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana muxamed ibn musana abu musa albasri shaykhu ljamaca xadaana xakiim ibnu mucaawiya aziyadi xadaana ziyaad ibnu cubayd ibn abi rabiic asiyaadi can ibn abi xumayd atawiil can anas ibni malikin ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana waxaa yusalii duxa duxaduu tukanayay sita ragcaatin lix ragcadood buu tukanayey riwaayadii hore marka waxay tidhi afar ragcadood buu tukanayey nebigu riwaayadanna maxay tidhi lix ragcadood buu tukanayay waxaa lagu xambaarayaa marka ixtimaalku uu yahay ikhtilaafka riwaayadaha kala duwane ay iskhilaafayaane ay kala duwan yihiin awqaad iyo xaalado kala duwan inuu nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayhi uu sameeyey baa lagu xambaaraya maxaa yeelay axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii daahirkoodu u muuqdo inay iskhilaafsan yihiin haddii la jamcin karo intaan baabu tarjiix la gaadhin waa in la jamciya maxaa yeelay jamcigaa ka horeeya tarjiixa in la kala rajaco waxay yidhaahdaan icmaalu daliilayni min ilqaa'i axadihima ama min ihmaali axadihima xadaana muxamed bn musana qaala xadaana muxamed bn jacfar waa qundur ahbarana shucba can camr bni mura can cabdiraxmaan bni abi leyla cabdiraxmaan bni abi leyla ataabiciyu ljaliil laba nin baa jiro oo ibni abi leyla loo soo gaabsado nin waxa weye waa cabdiraxmaan ibn abi leyla waa taabicigan waa nin iqa ah. ibni abi leyla oo daciifa jiro waa muxamed ibni abi leyla yani muxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi leyla waa wiil uu dhalay yani markaa imaamka uu dhalay waa ninkii imaam axmed uu odhan jiray fiqigiisaan ka jeclahay xadiiska iyo riwaayada warinta uu warinaya inuu wax ka sheego ma ahbaranii iima warramin buu yidhi taabicigu axadun ruux annahu ra'a nabiya sal alla aleh wasalam nebiga inuu arkay yusallii isagoo tukanaya adduxaa salaada barqinka ilaa umuhani umuhani mooyaane fa inahaa iyadu xadaat waxay sheegtay anna rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi dakhala inuu galay beytaha gurigeeda yowma fatxi maka maalinkii furashadii maka la furanayay inuu gurigeeda galay oo soo galay faqtasala waa qubaystay fa sabaxa waa sunnaystay amaaniya ragcaatin sideed ragcadood maa ra'aytuhu maanan arag bay tiri nebiga salla isagoo tukaday salaatan salaad qadun weligii oo akhafa minhaa salaadaa ka fudud salaad ka fudud nebi maxamedoo tukaday ma arag qayra laakiinse annahu isagu kaana wuxuu yutimu rukuuca rukuucda ayuu taam yeelayay iyo wasujuuda sujuudda ayuu taam yeelayay salaadana marka fuqahadu waxay isku qabteen masalaatu duxaa ahayd mise waxay ahayd salaatu shukri bay ahayd riwaaya marka yani sugnaatay abu daa'uud iyo qayrkood ay warinayaano min salaati duxaa salaaddii duxada ayuu tukaday riwaayadaasa marka rajaxaysa fuqahada marka qaarkoodna waxay leeyihiin salaatu shukri wax la yidhaahdaa maba jirtee waxaa jira waxa la yidhaahdo sujuudu shukri ayaa jira xadaana ibn abi cumar alcadani qaala xadaana wakiic ibnu jaraax xadaana kahmas ibn xasan can cabdilaahi bni shaqiiq qaale wuxuu yihi qultu licaaisha caaisha waxaan ku idhi kaana nebiyu sal alla aleh waslm nebigu ma aha yusalli duxaa duxada mid tukada qaalad waxay tidhi laa maya ilaa an yajii'a inuu ka yimaado mooyaane min maqiibihi maqnaanshihiisa iyo safar inuu ka soo galo mooyaane nebigu salaada duxada maanu tukan jirin xadiiskan imaamu muslim baa warinaya iyo nasaa'i iyo tirmidi sidee laysu waafajinaya marka xadiiskii horena way sheegto waxay sheegtay inuu afar ragcadood tukanaya waxay culimmadu isku waafajiyeen laba arimood arrini waxa weeye caaisha waxay ka warrantay xasaba cilmiha intay ogayd warkii hore ayaa u sheegay warkii hore saxaabada kale ridwaanullaahi calayhim bay ka soo guuraysay in nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi afar ragcadood uu tukan jiray laakiin marka uu nebigu safar ka soo galo inuu tukanayay waa intii iyadu ay aragtay saxaaba badan baana sida arko xadiiska yani kacb ibnu malik ayaa wuxuu leeyay kana laa yaqdamu min safarin ilaa nahaaran min adduxa nebigu safar hadduu ka soo gelayo maanu soo geli jirin inuu barqo soo galo mooyaane maanu soo geli jirin nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh markuu barqo soo galo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faida qadima bada'a bilmasjidi awala quduumihi fa yusallii ragcatayn yanii marka ugu horraysa uu soo galo masaajidkuu ka bilaabi jiray oo laba ragcadooduu ku tukan jiray xadaana siyaad ibnu ayuub albaqdaadi qaala xadaana moxamed ibnu rabiica can fudayl ibni marsuuq can cadiyat alcawfi ninka xadiiska lagu daciifinayo uu eeday waayo waa nin daciif can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh yusalii mid tukada adduxaa salaada barqaduu tukanayay xataa naquula ilaa aanu idhaahno laa yadacuhaa nebigu ka tegi maayo wayadacuhaa salaaddii duxaduu ka tegaya xataa naquula ilaa aanu idhaahno laa yusaliiha ma tukanayo ilaa aanu idhaahno marka waa xadiis daciifa khulaasadu waxay noqonaysaa salaada duxada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa tukaday laakiin caaisha iyo saxaabada nafiyey nafyigooda waxaa lagu xambaarayaa dawaamka nebigu ma joogtaynoo ma daa'imin saxaabada inay tukadaan oo aanay ka tegin abu hurayra iyo abudar iyo yanii sida fii saxiixayn ku sugan oo u dardaarmay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh allah subxana wa tacala aclam bisawaab